alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaa inoogu dembeeyey aayadda sagaaliyo afartanaad oo min suurati aali cimraan ah allah wuxuu inoogu sheegay waxyaalaha mucjizaadkaa ee la siiyey nebi ciise la siiyey oo inuu nebi ciise la yimi aayaad caddaynaya nebinimadiisa oo mutacadida ashyaa mutacadida wa rasuulan ilaa banii israa'iila annii qad ji'tukum biaayatin min rabbikum annii akhluqu lakum min adtiini kaayati atayri faanfukhu fiihi fayakunu tayran biidni illaah yacnii ashyaa mutacadida laynoogu sheegay ilaa afar shay mid waxa weeyaan waa inuu qaab markaa dhoobo u samaynayo sidii shimbiroo kale wax u eeg ka dhigaayo oo dhoobadiibuu markaa u kuuskuusayaa ama u samaynayaa u sawirayaa sidii waxa weeye shimbiroo kale dabeedna wuu afuufayaa dabeedna biidni illaah baa shimbir duulaya ay ku noqonayso taasi waa mid midna waxay tahay xanuunnada laga caal waayey inuu bogsiinaayo marka atibadii ama dhakhtaradii ay u taag waayeen waa ubri'u lakmaha walabrasa yacni kii indhala-aanta ku dhashay iyo kii baraska qabay mid walba wuxuu ku bogsiinayey biidn illaah waa masaxayey yacni markaa waa ducaynayey dabeedna biidni illaah ayay biririx ku noqonayeen oo ku bogsanayeen maaha wax wakhti qaadanayaya ma aha waa mucjiso cadiima mucjiso weyn weeye waxaa ka mid ah wa uxyi lmowta biidni illaah halkan waxaynu sheegnay in la ysku daray laakiin aayadda suuratu lmaa'ida waa la kala qaaday yacni markaa dadka dhintay inuu noolaynayana nooc gaara laga dhigay kii indhalaanta ku dhashay iyo kii baraska qaba inuu bogsiinayana nooc gaara laga dhigay mid walbana waxaa lagu darayaa biidni illaah idanka ilaahay laakiin maadaama alla hadlaayo ibtidaa'an biidni biidni biidni baa soo noqnoqonaysa halkan sida u soo noqnoqonayso biidn illaah waxaa ka mid a mucjizaadka waxyaalaha markaa ay qarsadaan oo guryahooda ku qarsadaan inuu ka warramaayo iyo waxay cuneen iyo waxay cuni doonaanna inuu ka warramaayo ashyaada dhammaantood waxay ahaayeen waxyaalo caddaynaaya nebinimadiisa caddaynaya waxaana loo soo celceliyey biidni illaah yacni si aan laysu moodsiin awooddii ilaahay inuu leeyihi walinafyi tawahumi aluluuhiyati fiih taasaa loo soo yani markaa si loo nafiyo oo ciise looga nafiyo ilaahay uun markaa inuu arrinkan idmay oo yacni markaa u doonay laynoo tilmaamo ayaa sidaa loo soo celcelinaya ayaa sidaas loo soo celcelinaya wuxuu haddaba mufasirku yidhi wuxuu nooleeyey caasar oo saaxiib la ahaa ciise markaa saaxiib la ahaayo dhintay waa soo nooleeyey ibnulcajuus islaan inan ay dhashay oo isaguna dhintay oo naxash lagu sidana waa soo nooleeyey dabeedna halkiibuu ka kacay naxashkiiba sidaana waa sheegeen wa alcaashir inan markaa yacni nin cashuurta guri jiray alcaashir waxa weeye waa alladii ya'khud alcushuur yacni cashuurta ka gura ayaa markaa caashir la yidhaahdaa waxaana laga keenay min alcushri oo cushri baa cushuur lagu jamciyaa waata markaa xadiisnimo lagu soo wariyey sanadkiisa dacfi ku jiro oo tirmidi wakhayruhu ay soo warinayaan laysa cala almuslimiina cushuurun inama alcushuuru cala alyahuudi waannasaara muslimiinta wax cashuuri yacni ma saaro cashuur markaa waxa weeye lagama qaado laakiin yahuudda iyo nasaarada cashuurta laga qaada xadiiska tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey yani iyadoo nebiga laga warinaayo calayhi salaatu wasalaam laakiin sanadkiisa ayaa markaa daciifa laakiin wuxuu odhanayaa imaamu tirmidi yani marka ahlucilmigu camalfalka kaa lagu camalfalaayay ku sugan yihiin mm. walcamalu cinda ahli ilcilmi cala hada alxadiis marka ibnat alcaashirna waa soo nooleeyey oo maxaa cushriga markaa loogu nisbeeyey waxay dhahaan cushrulfawaa'id bay qaadan jireen yani faa'iidooyinka marka toban meelood laga dhigo meel ahaan adigu marka waxa toon meeladu meel ahaan laakiin xagga fawaa'idda loo fasiray oo loo tilmaamay cashuurtu marka waxaa weeye muslimiinta in cashuur laga qaadaa ma bannaana oo shareecada markaa mid ku bannaan yacni waxaweye ma aha muqsi iyo yacni markaa cushuurba waa la yidhahdaa muqsina waa la yidhahdaa laqad taaba towbatan low taabahaa saaxibu muqsin lagufira lahu waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keeni lahaa ka cashuurta goraa uu toobad keeni lahaa loo dembi dhaafi lahaa ayay markaa toobad keentay gabadhii zaaniyadda ahayd ee markaa sinaysatay dabeedna tii xadka iga ooga ee xadkii dabeedna laga jaray xadkii sharciga xaddu zina baa lagu fuliyey wuxuu kaloo soo nooleeyey marka intaasiba way noolaadeen waana loo dhalay buuhi ubad bay yani dhaleen waaba tarmeen saami bin nuuxuna waa soo nooleeyey isla markiibu dhintay calaa kulli xaal inuu markaa cid dhimatay soo nooleeyey waa dee aayaadkaba waa noogu sugan tahay laakiin tacyiinka ciddaa la cayimaayo yani markaa sidaa iyo sidaa iyo saasay ahayd oo ciddaa iyo ciddaa ciddaasu soo nooleeyey ta noocaasa yani markaa uma hayno xadiis markaa nebi oo saxiixa markaa uma hayno waxa weeye waa qasaska markaa la soo naqliyey yani markaa reer banu israa'iil ama markaysaga kutubihii hore laga soo raray yani markaa weeye hadday caynkaa tahayna tacyiinka markaa inay kuwaa u soo nooleeyey yani markaa lamana rumaysanaayo lamana beensanayo waa laga gaabsanaya waa laga gaabsanaya halkan uu yidhi waxa weeye wakhusaa bidikri akmaha iyo abraska waxaa eh, xuska loogu gaar yeelay liannahumaa daa'a icyaa'in waa xanuunno yacni dhakhtarada cajsi geliyey oo bimacnaa dhakhtaradu ay daweyn kari waayeen marka waxaa laga tilmaamayaa inuu waxa weeye xanuunadii xataa dhakhtaradu ay u caal waayeen be ay daweyn kari waayeen inuu marka waxa weeye biidni illaahi ku bogsiinayo saas bay markaa mucjizo saas yadaa ugu noqotay oo markaasaa ugu noqotay icyaa waxaa kala jira cayiya iyo acyaa iyo marka waxa weeye acyaahu marka la yidhahdo cayiya waa awoodi waaye wey acyaa marka la yidhahdana waa daalay weeyi markay laasim tahay acyaahu marka la yidhahdana wuu cajsi geliyey weeyi kelmaddani waxa weye waa kelmaddii kisaa'i ku xambaartay carabiyada inuu raadiyo waxaa la yidhi kisaayi qoluu la soo fadhiistay markaasuu dabeedna wuxuu yidhi cayiitu markaasay yidhaaheen tajlisu ilayna wa anta talxan ma waxaad nala soo fadhiisanaysaa adigoo laxninaya carabiga markaasuu maxaan laxniyey markaasay yidhaahdeen haddaad u jeeddo waan awoodi waayey waa saxe cayiitu dheh laakiin haddaad u jeeddo waa daalay acyaytu dhe acyaytu dhe bay yidhahdeen yacni waxay ahaayeen dad kiiro badan oo kelmad baa wax ku kicin jirtay oo dhaqaajin jirtay saas aawadeed kelmadda aawadeed ayuu casharaati siniin tobannaan sano ugu dadaalay carabiyada inuu raadiyo oo uu markaysagaa yacni dhul badan u maro yani marka ilaa uu markaysaa reer miyiga ka soo qaatay markaysa marka carabiyada sadiiqadoodu marka ay yani weli toosnayd yani ilaa uu doontay yani cilmiga carabiyada yani waxa weye eh, yani markaa saasuu markaa cilmi badan yani markaa ku xasiliyey marka eh, kelmad la mida ayaa markaa kicisay sibaweyhi sibaweyhi majliskii xamaad ibnu salm uu yimi majliskii xamaad ibnu salama ayuu yimi dabeedna markaasu isaguna wuxuuhi leysa darda markaasuu yidhi marka waxa weeye laxanta yaa farisi waad laxniday farisiyow wiilkaaga reer farisow waad laxniday markaasuu sa atlubu cilman laa yulaxinuni fiihi axad waxaan raadin doonaa cilmi aan icdigu laxni xukmin ayaan raadin doonaa markaasuu cilmiga carabiyada u dhaqaaqay ilaa uu markaysa markaa waxa weeye yacni taqadama aljamiic dhammaan uu ka hormaray dadkii markaa asaagiisa ahaa ou ka hormaray marka hadda waxa weeye daa acyaa'in markuu leeyahay waa acyaahu siduu markaa ku fasirayaba yacni siday ku fasirayaan markaysagaa bacdigood waxa weeye waxaa laga tilmaamaya hamzada markaa tacdiya loo geliyey tacdiyo ayaa loo geliyey acya arajulu fi lmashi fahuwa mucyin wa acyaahu allahu kilaahuma bilalif wa acyaa calayhi alamru watacaya watacaaya yani waxa weeye yani markaa way soo naqlinayaan marka waxa weeye laazimka ay tahay acyaa waa daalay wey acyaahu marka la waa cajzi geliyey wey cayiya markay tahayna yani wuu awoodi waaye wey afacayina bilkhalqi alawal ah, tanbiiha waxaan baraarujinayaa hadal shaafici ka soo naqliyey oo markaa waxaan u soo naqliyey toddoba mawdic bay ku soo aroortay xikma iyadoo kitaabka lagu cadfaayo yani waxa weye sidaa isagu markii cibaarada uma xasrin laakiin toddobada mawdic ayuu sardiyey toddobada mawdicee nebiga ku saabsan ayuu sardiyey saddexda mawdicee nebiyada kale ku saabsan ma soo qaadan saddex mawdic waxay ku saabsan yihiin nebiyada kale ay ku saabsan yihiin toddoba mawdicna waxay ku saabsan yihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay markaa ku saabsan yihiin saddex suuratulbaqara ku jira iyo mid suuratu aali cimraan ku jirta laqad mana allaahu iyo mid suuratu nisaa ku jirta iyo mid suuratulaxzaab ku jirta iyo mid marka waxa weye suuratu jumuca ku jirta saddexda mawdice kale waxay ku saabsantahay nebiyada kale marka ishkaalka jawaabid ku saabsan ayaa markaa loo yidhaahdaa yani yagana waxaa lagu xambaarayaa yani markaa nebiyada yani waxyigii loo waxyooday ee aan markaa kitaabka munasalka ahayn ee sunnadoodii ah ayaa lagu xambaaraya waa baab ishkaal bixin ah laakiin marka hadalka shaafici kuma jirto toddobada mawdicna wuxuu sardinayaa ee nebi maxamed ku saabsan risaalada markiisa ayuu ku sardinayaa oo markaa ku taxayaa dabeedna u odhanaya culammada ka soo naqlinaya inay sidaa yidhaahdeen isaguna waafaqaya allah waxa uu yidhi warasuulan ilaa banii israa'iila annii qad ji'tukum biaayaatin min rabbikum annii akhluqu lakum min adtiini kaayaati atayri faanfukhu fiihi fayakuunu tayran biidn illaah waubri'u lakmaha walabrasa uuxyi lmowta biidn illaah waunabi'ukum bima ta'kuluuna wama tadakiruuna fii buyuutikum ina fii dalika laaayatan lakum in kuntum mu'miniin wamusadiqan lima bayna yadaya min atawraa wa ji'tukum waa idin imi buu yidhi hadalka horay ku xidhan tahay saas aawadeed baynu aayadda u soo akhrinnay iyadoo aynu markaa laqbadii yacni jalaalaynkana aynu akhrinnay wa musadiqan ay waji'tukum waa idin imi ciisaa odhanaya xaalaan rumaynaya ayaan idin imi limaa bayna yadaya kii iga horreeyey xaalaan rumaynaayo ayaan idiin imi min atawraati oo towraad ahaaday xaaluu towraad ahaaday mintu waa bayaaniyo ibhaamka maada ku jira ayaa la bayaaminaya waliuxilla lakum ay waji'tukum waa idin imi ficil kalaad qadari waji'tukum waa idin imi liuxilla lakum si aan idinku xalaaleeyo bacda aladii bar ka mida kii xurima calaykum laydinka xaaraantinimeeyey korkiinna waji'tukum biaayatin min rabbikum waji'tukum waa idin imi biaayatin aayad baan idinla imi xaalan aayad ku dheehanahay ama aayad baan idinla imi idinla imi haddii layaha waa tacdiya ba'da loo fasiray haddii la yidhaahdo xaalan aayad ku dheehanayna ba'da musaaxabaa loo fasiray oo macnaha ba'daa kala duwanaanaysa aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaato ka timi fattaquu allaha allah ka baqa wa aaticuun anigana i ateeca aan laqbada jalaalaynka marno wa musadiqan ay waji'tukum waa idin imi musadiqan xaalaan rumaynaayo limaa bayna yadaya kii hortay ahaaday xaalaan rumaynaayo qablii yadaya waxaa loo jeedaa hortay ahaaday waayo gacmaha dhexdoodu qofka waa ka horreeyaan min altawraati xaaluu tawraad yahay kaa iga horreeyey waliuxilla ay waji'tukum waa idin imi liuxilla lakum si aan idinku xalaaleeyo abulbaqaa isagu tacliil buu qadaray tacliilka lagu cadfaayo liukhafifa cankum si aan idinka khafiifiyo ayaan idinku imi marka waxay noqonaysaa ji'tukum ta hore inay ku camal falayso marka liukhafifa la qadaro liukhafifa cankum si aan idinka khafiifiyo waliuxilla lakum iyo si aan idinku xalaaleeyo culamada qaarkoodna waxay mareen in markaa waji'tukum kale la qadaraayo waxay dhahaan ji'tukum ta hore kuma camal falayso la qadaraya sababtuna waxay tahay musadiqan haddii laha waa lagu cadfayaa musadiqan iyo liyuxilla way kala duwan yihiinoo midna xaal weeye midna tacliil weeye marka xaal iyo tacliil iskuma cadfamayaan ikhtilaaf baa ku sugan sida marka waxa weeye xaashiyatuljamal ba uu tilmaamayo wakadalika xaashiyatu saawi uu sheegaayo xaashiyatu jamalna uu ka soo raraayo sheikhiisii uu ka soo naqlinayo wakadalika hadal kaloo la macnaana uu karkhi ka soo raraayo marka maadaama midna tacriir tahay midna xaal tahay iskuma cadfamayaan marka waxaa la qadarayaa ficil kala la qadarayaa wa ji'tukum waxaan idiin imi liuxilla lakum inaan idiin xalaaleeyo daraaddeed baan idinku imi bacd aladii bar ka mida kii aan idin xalaaleeyo xurima calaykum laydinka xaaraantinimeeyey fiiha towraad gudaheeda laydinkaga xaaraantinimeeyey fa axalla lahum min alsamaki waatayr wuxuu u xalaaleeyey min asamaki kalluunka markaa wax ka mida iyo watayri shimbiraha wax ka mida maa laa siisiyata lahu wixii aan markaa waxaweye lahayn yacni markaa ciddi uu ku ugaadhsado markaa aan lahayn ayuu u xalaaliyey laakiin wixii markaa yacni yacni markaa lahaa markii hore iyagu markaa asalkoodii bay ku baaqi yihiin ee wixii markii hore laga xaaraantinimeeyee loo diiday ee tashdiid lagu adkaynaayo looga xaaraantinimeeyey ayuu isagu u xalaalaynayay fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin uxilat lahum wabisadihim can sabiili illahi kaiira yacni waxa weeye dulmi ay la yimaadeen daraaddii ayaa tashdiid lagu sameeyey oo ashyaa xalaasha ka mid ahaan jiray xaaraan lagaga dhigay oo laga xarimay marka ashyaadii caynkaas looga xaaraantinimeeyey aa loo banayey wa qiila waxaa la axalla aljamiica dhammaan buu xalaaleeyaa layidhi wa bacda erayga bacdana bimacnaa kullin kulli buu la macnayaho bacda aladii ay kulla aladii xurima calaykum baa macnuhu dhacaya yacnii kulli bay u dhacaysa ishkaal baa taa laga keeno waxaa la yidhi hadii la yidhaha kulli baa looga jeedaa bacdiga miyaynay ka dhalanaynin inuu muxaramaadkii dhammaan wada xalaaleeyey kulay ku tahay zinadii yacni kulliga wixii taxriimku ku soo derriyaa laga tilmaamayaayo yacni waxa weeye tashdiid ahaan looga xarimay asaalatan aan xaaraan u ahayn saasaa lagu towjiihinaya culamada qaarkoodna kulliga waa naqdiyeenoo waxay yidhahdeen bacdi marka kulli lagu xambaaraayo waa in qariino caddaynaysa in kulli looga jeedaa ay jirtaa calaa kulli xaal in asalkeedii lagu xambaaraa fiican sheikhana agtiisa waxa muctamada qowlka hore waayo isagu hormariyey qiilana ma odhan laakiin ka dambe wuxuu yidhi markaa kiil ayuu ka dhigay waana dambaysiiyey marka laba sababoodba baa kusugan dambaysiinta uu dambaysiiyey iyo kiilada siiqatu tamriidka uu ku sheegay waxay tilmaamaysaa inuu qowlkani marka uu yahay isagu daciif wa ji'tukum biaayatin min rabbikum wa waa idiin imi ayuu ciisa bnu maryam yidhi biaayatin aayad baan idinla imi aayaddaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatoo ka timi kararahu ta'kiidan wuxuu markaa u soo celceliyey adkaynu adkaynaya daraaddeed walyubna calayhi si loogu dhiso hadalka ka dambeeya fattaquu llaha wa atiicuun fattaquu allah ka baqa wa atiicuun anigana i ateeca ay fii maa aamurukum bihi min tawxiid illahi wa taacatih wixii aan idin amraayo yacni igu markaa aeeca oo tawxiidka ilaahay iyo taacadiisa ah ina allaha rabbii wa rabbukum facbuduuh ina allaha allah rabbii rabbigay weeyi wa rabbukum iyo rabbigin weeyi waa rabbi waaxid ah faacbuduuhu isaga caabuda haada kani aladii aamurukum bihi kaan idin amraya siraatun waa waddo waddadaasoo mustaqiimun toosan ariiqun mustaqiimun waa ariiq toosanoo toobiye ah fakadabuuh siraad waxaa laga keenay min asarad saradku waa maxa yacni waxa weeye waa liqitaanka wax la liqo marka waa dhuunta weeye ya yacni waxa weye waa dhuunta waxaa laga tilmaamay waddo dhuun ah inay tahay siraatulmustaqiimku ya saradtuhu ya sarita waa liqay wey marka siraad waa dhuuntan wax laga liqaayo marka af soomaaligaba waan idhaahnaa waddada markaysagaa toobiyaha ee toosan waddadaasi waa dhuun baa la yidhahdaa af ahaan waa dhuun baa la yidhahdaa siraatun mustaqiim waa waddo toosan marka weeye oo dhuun ah fakadabuuhu waa beeniyeen walam yu'minuu bihi manay rumayn allah wuxuu yidhi falammaa axasa ciisa minhum alkufr falammaa axasa markuu ogaaday ciisaa ciise minhum yaga xaggooda ka ogaaday alkufra gaalnimada qaala waxau yidhi man ansaarii ila allaah man waa kuma ansaarii gargaarayaashaydu ila allaahi yacni markaa xaaluu markaa yahay daahiban ila allah yacni markaa daahiban ila allaahi xaalan ahay oo allah u qastaayo yacni markaa gargaarayaashaydu waayo ama ilallaahi ama weji labaad ilallaahi ay maca allah allah la jirkiisa cidda ii gargaaraysaa waa qaala alxawaariyuuna kuwii xawaariyiinta ahaa ee asxaabtiisa ahaa waxay yidhaahdeen naxnu ansaarullaah naxnu annagu ansaarullaah gargaarayaashii ilaahay ayaanu nahay allah u gargaaraay aamannaa waa rumaynay billaahi allah baanu rumaynay washhad ka markhaati noqo biannaa muslimuun inaan anagu muslimiin nahay ka markhaati noqo rabbanaa rabbigayow aamannaa waa rumaynay bimaa anzalta ay biladii kii anzaltahu aad soo dejisay waannu rumaynay waattabacnaa waa raacnay alrasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalam oo ciise ah waa raacnay faktubnaa ilaahay ow noqor maca ashaahidiina kuwa markaa qiraaya la jirkooda noqor oo ilaa adiga waxdaaniyadaada iyo waaxidnimadaada iyo tawxiidkaaga qiraya rasuulkaagana risaaladiisii inay run tahay u qiraaya kuwaa nagu dar ilaahayow wamakaruu allah wuxuu idhi waa makreenoo waa dhakreen kuwii gaaloobay wamakara allaahu allahna waa dhagray wallaahu allah khayru lmaakiriin cid wax dhagartaa waa ka markaa ugu wanaagsan weeye id qaala allahu yaa ciisa udkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi allaahu allah yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika waa ku oofsanaya waa ku oofsanaya bimacnaa adigoo waafi ah oo dhammaystiran jasadan wa ruuxan ayaan ku qaadaya ama mutawafiika waa ku dilayaa ay mumiituka ama mutawafiika ay muniimuka waa ku seexinayaa waraaficuka ilaya waraaficuka waa ku kor yeelayaa ilaya xaggayga ayaan ku kor yeelaya oo saraan kuu qaadaya wa mutahiruka waa kaa daahirinayaa bimacnaa waa kaa fogaynaya min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa jaacilu kuwii waxaan ka yeelayaa ittabacuuka ku raacay fowqa aladiina kafaruu ilaa yowmi alqiyaama fowqa aladiina kuwii qaar ka korreeya ayaan ka yeelayaa oo korkooda ku sugan kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo uma ilaya marjicukum uma ilaya intaa dabadeed xaggaygu ahaaday oo qura marjicukum noqodkiinnu fa axkumu baynakum waa kala xukumayaa dhexdiinna fii maa kuntum fiihi takhtalifuun waxaa ahaydeen qaar isu khilaafaa oo isku maandhaafsan ayaan markaa idin kala xukumayaa oo idiin garsooraya allah wuxuu inoo sheegayaa ciisa bnu maryam nimankii markaa waxa weeye reer banu israa'iil badankoodii inay beeniyeen oo ay ka gaaloobeen oo kufri ka ogaaday inay gaalnimo la imanayaan oo gaaloobeen isagana beeniyeen daad markaasuu yidhi yaa ii gargaaraya oo allah markaa yacni u qasdaaya oo yacni markaa waxa weeye ii nusraynaya xawaariyiintii ayaa waxay yidhaahdeen annaga kuu gargaarayno ansaarullaahi ah naxnu ansaarullaahi aamanna billaah alxawaariyuun waa ansaartii u gargaaraysay weeye laakiin maxaa xawaariyiin loogu magacaabay yacni markaa sharax ayuu inoogu sheegi doonaaye culamada qaar waxay yidhahen waxaa laga soo qaatay min alxawari baa laga soo qaato yacni waxa weeye dhar cad bay xidhan jireen maya waxaa le yuxawiruuna asiyaab yacni dharkay caddayn jireenoo markaa dharka ayay markaa maydhi jireen oo waxay ahaayeen markaa asalkoodu yacni qaar dharka maydha oo farsamada noocaasa ku shaqaystaa ayay markaa ahaayeen oo bay ahaayeen dabeedna markaysaa ciise rumaysay marka dabeedna waxa weeye saasay markaa xawaariyiin loogu itlaaqay maya ansaartaa laga tilmaamaya oo xawaarigu waxa weeyaan naasirka waa la yidhaahdaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin xawaariyun wa xawaariyi zubayr nebi kastaa xawaari buu leeyahay oo naasir buu leeyahay anigana xawaarigaygu waa zubayr baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam zubayr weeye ayuu markaa u yidhi marka waxay yidhaahdeen naxnu ansaaru ullahi aamanna billaah washhad biannaa muslimuun nebigiina waa markhaati geliyeenoo waxay dhahen innu muslimiin nahay ka markhaati noqo waxaa aayaddu daliiltoo ku tusinaysaa saynu horeba u soo sheegno aynu ku soo aragnay yacni suuradda marka aynu eh, ku soo aragnay yacnii in markaa islaamku bilmacna alcaam inuu ku dhacayo diintii rasuulladoo dhan in islaam la odhanayo yacni nebi kastaaba iyo atbaacda rumaysay waxay ku sugnaayeen islaamnimay ku sugnaayeen oo waxa weeye in allah keligii la caabudo rasuulku ilaahay soo dirayna loo hoggaansamo oo waxa weeye yacni sharciga uu allah rasuulkaa ku soo dejiyey allah lagu caabudo taasaa waxaa la yidhaahdaa islaamnimo ayaa la yidhaahdaa marka bilmacna alcaam rasuulladu dhammaan islaam bay ku sugnaayeen atbaacdoodii sida quman u raacdayna islaamnimay ku sugnaayeen laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed yacni cid nebi maxamed rumaysay oo raacday mooye cid kale islaam noqon mayso cid alla ciddii kale oo dhammi waxay noqonaysaa haddayna nebi maxamed rumayn oo raacin risaaladda nebi maxamedna soo gaadhay waxay noqonayaan qaar gaalo ah bay noqonayaan gaalada la cadaabaayo ayay markaa ka mid yihiin waxaa markaa risaaladda nebi maxamed waa risaala caama waayo khalaa'iqdoo dhan baa loo soo diray yani markaa cid kuma gaaraha laakiin nebiyadii hore waxaa loo soo diri jiray qowmkoodaa si gaara loogu soo diri jiray ya wa kaana nabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caamma waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiga nebiyadii hore ka midi wuxuu ahaa mid qoladiisa si gaara loogu soo diro laakiin aniga dadkoo dhan baa lay soo diraa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka risaaladii risaala caama yacni weeye saas aawadeed haddii waxa weeye marka rasuulladii iyo nebiyadii hore ay iman lahaayeen nebi maxamed shareecadiisa waxaan ahayn kumay camal faleen nebi maxamed ay u hoggaansami lahaayeen oo shareecadiisa ku camalfali lahaayeen wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ila an yattabicanii waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen wallaahi hadduu markaa yacni muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna ku sugnaan lahaa maa xalla lahu ila an yattabicanii uma xalaal noqoteen inu aniga raaco mooyaane wax kale xalaal uma noqoteen waynu arki doonaa markaysa markaa qisada markaa ciisa bnu maryam laftiisa waynu arki doonaa oo isaga laftiisu wuxuu markuu soo dego akhri zamaanka wuxuu ku camal falayaa shareecada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ku camal falayaa saas aawadeed yuhuudda iyo nasaarada iyo gaalada kale ee dhimanaysa walow marka waxa weeye akhlaaqdooda hadday doonto ha wanaagsanaato walow waxyaalo wan wanaagsan ha la yimaadaan cid gaalnimo ku dhimatay noocay doonaanba ha noqdaan ama yuhuud ha noqdaan ama kiristaan ha noqdaan ama mushrikiin ha noqdaan ama mulxidiin ha noqdaan ama dad muslimiin ahaan jiray oo ridoobay oo diinta ka baxay oo gaaloobay ha noqdaan qofkii gaalnimo ku dhinta wuxuu noqonayaa markaysaa mid mucadaba oo la cadaabaayo naartana ku waaraya ayuu noqonayaa waxna uma tarayso in marka la yidhaahdo ilaahay buu caabudi jiray iyo wax la midi u tarimayso mayso waayo marka waxaasoo dhammi waa burayaan ya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun yani marka hadday shirki iyo gaalnimo samayn lahaayeen camalkoodoo dhan baa buri lahaa camalkoodoo dhan baa buri lahaa walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin yani cid kasta yani markaa gaalnimo yani markaa ku dhimata yacni waa khasaarayaa kuwa khasaaray buu ka mid yahay camalkiisoo dhanna waa buraya nebiyadiiba iyagoo dadka kale loogu quusgoynaayo ayuu ilaahay ku yidhi yacni nebi walba lain ashrakta layaxbatanna camaluk ya haddaad shirki la timaaddo ilaahay aad markaa cid kale la caabuddo ama allaha ka gaalowdo layaxbatanna camaluka camalkaagu waa burayaa walatakuunanna min alkhaasiriin khaasiriinta ayaad ka mid noqonaysa dadka khasaaray ayaad ka mid noqonaysa saas aawadeed ayuu allah yidhi maa kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba yacni waxa weeye marka uma bannaana nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta toonna inay ilaahay dembidhaaf uga baryaan yacni markaysaa markaa yacni cid gaalo ah in ilaahay dembidhaaf uga u weydiiyaan mid u bannaan maaha min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu aljaxiim markii u caddaatay dabadeed inay gaalnimada ku dhinteen oo asxaabuuljaxiim ay yihiin inay ilaahay dembidhaaf uga baryaan mid u bannaan maaha qur'aanka ama sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam hadday ku timaaddo erayga ah maa kaana waxaa loo isticmaalaa laba shay mid waxaa loo isticmaalaa shay aan dhici karinoo mustaxiil ah ama shay muxaram sharcan ah labadaa midunbaa loo isticmaalaa waxaa la mida maa yenbagii iyo laa yenbagii ya maa yenbagii iyo laa yenbagiina waa la midoo ama wax mustaxiil aan dhici karin baa loo isticmaalaa hadday nusuusta ku timaaddo qur'aan ama xadiis ama shay xaaraanan bannaanayn baa loo isticmaalaa hadda ma aragta maa kaana lakum an tunbituu shajaraha waxaa loo jeedaa waa mustaxiil idinma suuragal aha mustaxiil bay idinka tahay inaa idinku dhirta soo bixisaan ya ma soo saari kartaa allah baa soo bixiya allah ayaa soo saara hadda ma aragta ama waxaa loo isticmaala shay muxarama ah. maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba yani waxaa loo jeedaa uma bannaano xaaraan bay ka tahay nebiga iyo mu'miniintaba inay ilaahay dembidhaaf uga baryaan mushrikiinta mid u bannaan maaha ee xaaraan bay ka tahay waa muxaram ahlucilmiguna waa ku ijmaacsan yihiin waa biijmaaci ahli ilcilm gaalgaalnimo ku dhintay in ilaahay dhaaf looga baryaa yacni waxa weeye culammadu waxay ku ijmaacsan inay xaaraan inay bannaanayn ilahayna u dembidhaafi maayo ya ina allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo gaalnimada ciddii ku dhimata ilaahay kama dhaafaayo abadan ya laakiin wixii gaalnimo ka sokeeya cidduu doonu ilaahay u dhaafaa saas aawadeed hadduu markaysaga qof yidhaahdo eh, jannada inay galaan baa laga yaabaa ama wax la mida ama markaysaga markaa inay inaga khayr badan yihiin baa laga yaabaa cid gaala uu ogyahay inay gaalnimo ku dhinteen hadduu sidaas markaa u yidhaahdo yacni inuu ilaahay inaga jecelyaa laga yaabaa inay janno galaan baa laga yaabaa inuu ilaahay u dembi dhaafaa laga yaabaa ruuxa caynkaa yidhaahdaa islaamnimadiisu khatar bay ku jirtaa hadalka noocaasa markuu leeyahay wuxuu beeninayaa qur'aankii buu beeninaya kalaamullaahi buu beeninaya hadalkii ilaahay uu yidhi ayuu markaa beeninaya waayo allah wuxuu sheegay inaan u dembi dhaafayn allah wuxuu sheegay inay gaaladu naarta ku waarayso abad alaabaad yacni nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacnii ruuxi aan rumaynin isagoo risaaladda nebi maxamed maqlay inuu ahlu naar yahay ya yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waaladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuutu walam yu'min bialadii ursiltu bihi ila dakhala annaar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay baan ku dhaarto allah ahy ima maqlaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam axad ummaddan ka midi ima maqlo oo yahuudi ah ama nasraani ah dabeedna ma dhinto isagaan i rumaynin inuu naar gala mooyaane yacnii ruux kasta oo ummaddan ka mida ciddii aan soo gaadhinee ka horraysay risaaladda nebi maxamed laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa markii nebi maxamed la soo diray dabadeed baa laga hadlayaa waxaa weliba laga hadlayaa risaaladii nebi maxamed inuu maqlay oo warkeedu gaadhay haddaanu maqlin iyadoo nebi maxamed la soo diray yacni waxa weeye kuwa aakhire la imtixaanayo ka mid yahay xukmuhu xukmu ahlilfatra xukunkiisu wuxuu noqonayaa haddaanu nebiga iyo risaaladaba maqal iyadoo nebigii la soo diray dabadeed wuxuu ka mid yahay kuwa carasaadka ama bannaanka qiyaamada lagu imtixaanaayo xukunkiisu waa xukunka ahlu fatraha weeyi ahlu fatraha aan wax risaalada maqal aakhire markay cudur daataan oo yidhaahdaan ilaahay ow maxaana lagu cadaabaya cid wax noo sheegtay oo maanu arag waxba maanu maqal ya maxaad u maqli weyday la odhan maayo wa takliifu maa laa yutaaq ya qofku markuu wax maqlo ayuu wax baadi doonaa raadiyaa laakiin haddaanu maqalba risaaladii dee muxuu raadiyaa ya maxaana lagu cadaabayaa markay yidhaahdaan annaga markaysaga cid wax noo sheegtaba maanu arag ayaa sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhahdaa ilaahay haddaan rasuul idiin soo diri lahaa ma raaci lahaydeen waxay yidhahdaan haa ilaahay markaas wuxuu ku yidhahdaa dab ololaysa naar ololaysa naartaa gala gala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low dakhaluuha lakaanat bardan calayhim wasalaama hadday geli lahaayeen qabow iyo nabadgelyay u noqon lahay dabka waxa ma yeeleen markaasaa dabeedna la jannayn lahaa marka kii galaa saas u badbaadaya kii diida oo yidhaahda ilaahu naari waataanu kaaga cabanayn ya wuxuu ilaahay ku yidhaahdaa anaa amarkaygii diideene ma bini aadam aan idiin soo diraa yeeli lahaydii markaasaa la yidhahda naarta u taxaaba axaadiista saa ku soo aroortay waa axaadiis mutacadida alxaafid ibnu kasiir wuxuu ku soo arooriyaa tafsiirka suuratu isra wamaa kunna mucadibiina xata nabcata rasuula aayaddaasuu ku keenaa axaadiista mawduuca ku soo aroortay dabeedna alxaafid ibnu kasiir wuxuu odhanayaa axaadiistaas minha asaxiix wa minha alxasan wa minha adaciif axaadiistaas ahlufatraa in la imtixaanayo sheegaysaa qaarkeed waa saxiix qaarkeedna waa xasan qaarkeedna waa daciif laakiin waa dacfi markaa munjabiroo kabmi kara oo axaadiista kale ayaguna sii quweynaysa saas aawadeed yani markaa imtixaankaas saasuu jiraa bacdi culamada ka mid oo markaysaa markaa diiday waa jiraan oo yidhaahda aakhiro waa daaruljazaa oo waxa weeye markaysaga daaru takliif ma aha maadaama markaysa marka waxaan aakhiro markaa daaru jazaa ay tahay adduunyadana daaru camal tahay imtixaanka caynkaasa bacdi baa markaysaa marka ka hadlay laakiin markaysa marka waxaa axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam baa xujo ku ah oo radinaysa yacni arrinka ku saabsan markaa aakhira daaru camal maaha waa daaru jazaana dee waxa weeye qur'aankaba soo kuma sugna in sujuudda la amraayo yowma yukshafu can saaqin wayudcauna ila sujuudi falaa yastatiicuun khaashicatan absaarahum tarhaqum dillah waqad kaanuu yadcuuna ila sujuudi wahum saalimuun marka wayudcauna ila sujuudi sujuudi baa loogu yeedhaya soo odhan axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam yani arrinka ku saabsan marka aakhira daaru jazaa ah yani marka waxa mid lagu radin karo maaha mid lagu radin karo yani waxaweye ma aha waa mas'ala khaasa oo ku soo aroortay dadkao dhan camalkaasi uma yaal yani marka camalka imtixaankii dadkao dhan mid u yaal ma aha waa cid gaaraa la sheegay yani marka ruuxina lama cadaabaayo iyadoo aan marka waxa weeye wamaa kunna mucadibiina xataa nabcasa rasuula xuja waa inay markaysa marka xuja ay jirtaa laakiin waxa weeye qofkii aan indaar iyo digitaan iyo waxba jirin layskama cadaabaayo marka mid yacnii iyagoo gaalnimadii ku sugnaa asalkoodii gaalnimona yacnii mid layska jannaynaayo markaysa waxa ma aha marka waxa weeye xaal dhexay ku sugan yihiin oo iyagu imtixaankaas axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam waa in la aqbalaa oo sideeda markaysa waxaa loo qaataa sida markaysa marka ahlucilmi badani ay u qaateen oo ay marka waxaweyan yani sidaa u aqbaleen in la yidhahdo alfatru waa iska wada badbaadayaan in la yidhaahdana daliil ma leh laa daliil calayha wax daliila ah ma laha yacni xadiidka aynu sheegnay muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu ku saabsan yahay waa intii nebi maxamed la soo diray dabadeed xadiiska marka waxa weeye muslim saxiixa ku soo wariyey ee tilmaamaya laa yasmacu bi axadu min hadi lummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bih ilaa dakhala annaar ama axaadiistan imtixaanka ku saabsani iyadu waxay markaa ku rumoobaysaa wakhtigii hore ee nebi maxamed la soo dirin iyo markii la soo diray dabadeedba haddaanu risaaladda nebi maxamed maqlin wuxuu la mid yahay kaannahu inuu risaaladda ka horreeyey xukmu ahlufatru yeelanaya marka laba nooc baa soo gudagelaayo waxaa soo gelaya yacnii kuwii markaa waxa weye risaaladda nebi maxamed ka horreeyey ee aan wax markaa yacni tawxiid soo gaadhin iyo shirkiga in la diidayo walow nebi maxamed haba ka horreeyaanbe haddii markaysaga ay maqleen diintii rasuulladu inay ahayd allah keliga in la caabudo shirkigana laga tago cudurdaar u noqon mayso rasuulnoma iman oo nadaaradii markaysaga waxay way gaadhay cid atbaacu rusulaba haka gaadho waa gaadhay saas aawadeed baa markaysaga culamada qaarkood ay mareen in waxa weeye dadkii marka mushrikilcarab ee cibaadatul awsaanka ku dhintay inay markaa yihiin qaar la cadaabayo sida imaamu nawowi iyo bayhaqiya markaysa waxay mareen xukm ahlu fatrana ayna yeelanayn marka ciddii nebi maxamed ka horraysay waxaa loo kala qaadayaa cid marka waxa nadaaro maqlay walow atbaacu rusulba ha ka maqlaan oo diintii rasuulladu inay ahayd allah keligii in la caabudo shirkigana laga tago qaar sidaa maqlo ogaaday oo dabeedna markaysaga yani markaa cibaadadii la yimi allah keligii inay caabudaan kuwaas waa badbaadayaan ishkaal ma qaar marka waxa iyaguna maqlay in waxa waxaweeye diintii rasuulladu ay ahayd allah oo keliya in la caabudo shirkigana laga tago allahna cidi aan lala caabudin cibaadadan lala wadaajin oo dabeedna dhega aan u jaraqsiine awsaantii iyo sanamadii iska caabuday kuwaasina iyaguna macduuriin noqon maayaan waa kuwa la cadaabaayo ee nawowi iyo bayhaqiya ay sheegayaan in la cadaabaayo culamo badanba agsarkii culammadii hore waxay u badnaayeen inay markaysaa markaa mucadabin yihiin u noqo markaysa markaa sharaxa saxiixu muslim markuu imaamu nawowi sharxaayo xadiiska ina abii wa abaaka fi nnaar yani xadiiska markuu sharxayo wakadalika xadiiska kale sheegaya istaadantu rabbii fi an azuura qabra ummii faadina lii wastaadantuhu fi an astakfira laha falam ya'dan lii labadaa xadiis sharaxooda bal imaamu nawowi ka raajac sharaxa saxiixu muslim yani marka waxaa ka raajac marka culamo badan oo kalena waxa weye waa tilmaameen bayhaqi laftiisuna markaysaa waa sheegay oo isaguna markaa naasirulmadhaba waxa weeye waa markaysa waa tilmaamay culamo badan oo kalena waa tilmaameen bal aksarkii culamadii hore waayadii dambe ayaa marka waxaan yani wadaaddo kale soo baxeen oo markaa waxa weeye aada iyo aad yani markaa sida kale ay mareen waxaana marka waxa weeye ugu badnaa yani markaa suyuudi rasaaishu qoray ee mawduuca ku saabsanayd ee isagu markaa yani ku tegey yani markaa dadka ahlulfatri waa badbaadayaan oo ahlulfatrati naajuun waa badbaadayaan oo markaysa markaa imtixaan iyo waxba la marin maaye waa iska badbaadayaan arrinkaa uu sheegana dee daliil male daliil male wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula inaan la cadaabayn bay sheegaysaayo sida intaan lagu cadaabayn laakiin axaadiistan kale waa ka khaasantahay maxay tilmaamaysaa waxay tahay tilmaamaysaa imtixaan in la imtixaanaayay tilmaamaysa taas la imtixaanayaana waxay ku saabsan tahay waa ciddii aan markaa nadaaro aan maqlin ayay ku saabsan tahay laakiin hadday nadaaro maqleen oo ay ogaayeen diintii ibraahim diintii nebi ibraahim inay tawxiid ahayd allah keligii in la caabudo inay ahayd dabeedna ay ka weecdeen oo ka leexdeen xaalka noocaasa ma noqonayaan macduuriin noqon maayaan macduuriin yani marka noocaasa ma noqonayaan culamada qaarkood oo yidhi mushrikilcarab yani ilaaqan waxay ahaayeen ahlufatra ay ahaayeen oo marka iyagu yidhi waa la imtixaanaya waa jiraan oo yani ku tawjiihiyey intii nusuusi ku soo aroortay in la cadaabaayo waxaa lagu xambaaraya dadka imtixaanka ku dhacaya inay yihiin dariiqada culamo marayna waa jiraan qaraafi sheikha la yidhaahdaa isagu waxaabuu soo raray ijmaac qaraafi waxay isku wakhti ahaayeen nawowi ay isku wakhti ahaayeen wuxuu soo raray isagu ijmaac culammadu ay ku ijmaacsan yihiin ahlulfatrihii dadkii marka waxa weeye e, jaahiliyada ahaadee carbeed ee mushrikilcarab inay waxa weeye gaalo ahaayeen xukum ahlufatrana ayna lahayn gaalada la cadaabayana ay ka mid yihiin ayuu wuxuu ku soo noqliyey biijmaaci alculamaa kitaabkiisa sharxu tanqiix alfusuul yani waxay isku wakhti ahaayeen qaraafi nawowi isku wakhti ahaayeen laakiin siddeed sano ayuu kaa geeri dambeeyey waxaana filayaa markii horena inuu ka horaan dhashay marka dambena adigu cala kulli xaal sideed sano ayuu ka geeri dembeeyey oo lix boqol siddeetan iyo afartii ayuu dhintay waa yahay allah waxau yidhi falamaa axasa ciisa minhum alkufr falamaa axasa markuu ogaaday calima uu ogaaday ciisa ciise axasa bimacnaa xawaastuu ku dareemaa loo jeedaa axasa waxaa loo isticmaalo xawaastuu ku dareemay laakiin hadda waxaa loo jeedaa bimacnaa calima waa ogaadaa loo jeedaa falammaa axasa markuu ogaaday calima ogaaday ciisa ciise minhum yaga xaggooda uu ka ogaaday qoladii reer banu israa'iil alkufra gaalnimo uu ka ogaaday waxaa loo jeedaa haalibkoodii wa araaduu qatlahu aynay dooneen dilkiisa ay dooneen isaga inay dilaan qaala wuxuu yidhi man ansaarii gargaarayaashaydu waa kuwama acwaanii kuwa i caawinaya ii gargaaraya waa kuwama daahiban xaalaan tegaayo ama xaalaan u qasdaayo xaalaan doonaayo ilallaahi xagga allah aan doonaayo ay liansura diinah si aan diinkiisa inaan u gargaaro aan doonaayo daahiban waxaa loo jeedaa bimacnaa qaasidan xaalaan doonaayo ilallaahi xagga allah aan doonaayo bimacnaa liansura diinahu allah diinkiisa inaan u gargaaro aan doonaayo qaala alxawaariyuuna kuwii xawaariyiinta ahaa waxay yidhaahdeen naxnu ansaaru allah annaga ayaa gargaarayaashii ilaahay ah ay acwaanu diinih acwaanu diinih diinkiisa diinka ilaahay kuwa kaalmaynaya u gargaaraya annaga weeye wa hum asfiyaau ciisa waa ciise kuwii markaa yacni u saafiga ahaa ee bimacnaa u gargaarayay asxaabtiisii khaaska ahaa ee ciise markaa waxaa weeye xulka u ahaa weeye awalu man aamana bihi waa sifo kale oo uu sheegaayo waa ciddii ugu horraysay ee ciise bnu maryam rumaysay wa kaanuu waxay ahaan jireen isnay cashara rajulan labiyo toban nin bay ahaayeen xawaariyiintu min alxawari baa laga keenay xawarkuna waa maxay wa huwa albayaadu alkhaalis waa caddaanta saafiga ee baraxala waa caddaanta aadka ah aan midab kale tarraxayn sidaa waa la yidhi oo calaa haada waxay yidhahdeen dhar cadcad bay xidhan jireen waa qowl wa qiila waxaa la yidhaha kaanuu qasaariina waxay ahaan jireen doobiyaal qasaarka waxaa la yidhahda ninka dharka maydhaa ee mushqaayadda ku qaata qasaar baa la yidhahdaa wa kaanuu waxay ahaan jireen qasaariina qaar dharka maydha bay ahaan jireen oo bimacnaa doobiyaal ah yuxawiruuna siyaab dharka ayay caddayn jireen oo marka waxa weeye farsamada ay ku shaqaysan jireenna waxa weeye si fiican bay dharka u meydhi jireen yani qofku waxa weeye yani shaqada marka uu qabanaayo waa inuu itqaaniyaa oo waxa weeye markaa itqaan eh, kula yimaadaa si fiican u sameeya ula yimaadaa ayubayiduunaha waa caddayn jireen waxaa kalo la yidhi xawaarigu waxa weeye bimacna naasir waana sida ibnu kasiirku marka uu arjaxay oo u yidhi alsaxiixu ana alxawaariya annaasir saxiix waxaa weeye xawaarigu inuu yahay naasirka xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam baana ku tusinaya likulli nabiyin xawaariyun wa xawaariyi azubayr nebi kasta xawaari buu leeyahay bimacnaa naasir buu leeyahay isaga u saafi ah xawaarigayguna waa zubayr baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aamanaa ay sadaqnaa waa rumaynay billaahi allah baanu rumaynay washaad ka markhaati noqo yaa ciisa ciisow biannaa muslimuun inaan muslimiin nahay saa ka markhaati noqo rabbanaa aamanna bimaa anzalta rabbana rabbigayow sadaqnaa yani waxay noqonaysaa tasdiiqan waa tasdiiq maca alidcaan weeye marka wax irjaa'i kuma jiro marka yacni si wanaagsan haddii loo fasiro waxba markaysaa marka macno wanaagsan bay aqbali kartaa waayo tasdiiqa mawdica marka iimaanka waa loo isticmaalay waaladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi wa sadaqa bihi bimacnaa aamana bihi bay la macno tahay aamana bihi tasdiiqa waxaa jira tasdiiqun yani markaa maca idcaan yani tasdiiq markaa laasimsanaya hoggaansiga markaysa markaa keensanaya ama hoggaansiga uu heliyo marka waxa weeye qur'aankana saasay ugu timi waladii jaaa bisidqi wa sadaqa bihi mawdicii aamana ayaa sadaqa la dhigay rabbanaa rabbigayow way jirtaa dee qolyaha markaa yani ashaaciradii maaturidyadu tasdiiqa inay yidhahdaan acmaashu ma soo gelayso oo acmaasha tasdiiq laguma sifeeyo ee tasdiiq wuxuu ka dhacaa keliya qalbiga iyo afka ayuu ka dhacaa laakiin sax maaha acmaasha laftooda tasdiiq waa lagu itlaaqaa ya daliil baana loo hayaa oo camalkii jawaarixda tasdiiq lagu itlaaqaayo dee nebigaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibu saas aawoodee in lahay camalku tasdiiq laguma sifeeyo sax maaha yacni tasdiiqii waxa weeye bilqalbi waalisaani waalcamal mid walba yani marka tasdiiqi waa ku rumoobaya intaba markaysaa in tasdiiq lagu sameeye laga rumeeyey rabbanaa aamanna bimaa anzalta rabbanaa rabbigayow aamannaa waa rumaynay bimaa anzalta ay biladii kii anzaltahu aad soo dejisay waanu rumaynay min alinjiili oo injiil ahaaday watabacnaa waa raacnay alrasuula rasuulkana waa raacnay bimaa anzalta waxay ku rumoobi kartaa kutubtu allah soo dejiye o dhan inay markaa rumeeyeen hadday injiil tahay iyo hadday kutubaha kale tahayba watabacnaa waa raacnay alrasuula rasuulkii ciisena waa raacnay faktubnaa ilaahay u noqor maca ashaahidiina kuwa qiraaya laka bilwaxdaaniya adiga waaxidnimada kuu qiraaya walirasuulika bisidqi rasuulkaagana yacni runsheegga u qiraaya yacni ilaahu kuwa nagu qor oo markaysaa markaa waxaan yani markaa eh, inaannu ka mid nahay yacni nagu qor waxaa ku jira tawasul ay ku tawasulayaan acmaasha wanaagsan rabbanaa aamanna bima anzalta watabacna arasuula dabeedna faktubna ay ka tartiibiyeen oo fageliyeen waxay noqonaysaa macnuhu yacni iimaanka yagaa iyo itibaaca daraaddii iimaanka aanu kutubtaada rumaynay iyo raacitaankaana rasuulka raacnay sababteeda yani faktubna maca ashaahidiin watawasul biliimaan walitibaac iimaanka iyo itibaaciyo lagu tawasulayo weeye tawasulka acmaasha saalixa lagu tawasulayaana waa bannaan tahay waa mashruuc waa mashruuc waa mid mustaxaba wey qaala tacaala allah waxa uu yidhi wamakaruu waa dhakreen kufaaru banii israa'iila gaaladii reer banu israa'iil biciisa ciise ayay dhagreen id wakkaluu bihi goortay u wakiisheen man yaqtuluhu mid markaa dilaya ciise dilaya hiilatan si shirqoola ku dilaya hiilada waxaa la yidhaahdaa waa sida qarsoon ee aan cidi qofka ogeyn in hoos loo dilo yani ku dilay cid bay u qaybiyeen markaasay yidhahen waa in la dilaa wamakar allahu allah waa dhakray bihim yaga ayuu dhakray bian alqaa shabaha ciisa wuxuu ku dhakray inuu ekaanshihii ciise ku tuuray calaa man qasada qatlahu ciddii doonaysay dilkiisa doonaysay inuu ku tuuray faqataluuhu dabeedna ay dileen iyagoo ciise moodaya wa rufica ciisa ciisena la kor yeelay ila asamaa'i xagga samada loo kor yeelay oo la qaaday wallaahu allah khayrulmaakiriin cid wax dhagartaa waa ka ugu wanaagsan weeye aclamuhum bihi waa ka ugu cilmiga badan allah wuxuu inoo sheegayaa ciise inay dhakreen oo gaaladii reer banu israa'iil waa beeniyeen ciise waa la colloobeen risaaladiisina waa beeniyeen falallow saaxira weeyaan bay yidhaahdeen nasabkiisana waa dureenoo garac weeyaan bay yidhaahdeen dilkiisana waa isku dayeen oo inay dilaan bay go'aansadeen dabeedna markaa waxa weeye waa u soo galeen iyagoo jamac badan ah ya dabeedna markaasaa ciisa bnu maryam ilaahay waa rafciyey oo samaawaadka la qabad siiyey ekaanshihiisiina mid yagii ka mida ayaa lagu tuuray markaasaa dabeedna ciise halkaas soo taagan buu u ekaaday ya dabeedna markaasay kii dileen saaxiibkood bay dileen iyagoo ciise moodaaya tiradii bay istiriye tiradoodii mid baa maqan weji wejigii ciise u egyahay jidhka kalena ciise uma eka war ma ciisaynu dillay mise saaxiibkeen baynu dillay oo haddaynu ciise dillay saaxiibkeen mee oo haddaynu saaxiibkeen dillay ciise mee tiradii waa istiriyeenoo mid baa maqan wa makara allaah wallahu khayru lmaakiriin wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum ciise may dilin manay deldelin laakiin waa loo ekaysiiyeyoo shabahiisii baa mid loogu tuura shabahiisii ayaa mid loogu tuura wamakar allahu waxaa laga qaadanayaa yacnii ilaahay inuu makriga isku sifeeyey si muqayada isugu sifeeyey oo ciddii xaqa iyo ehelkiisa dhagarta iyo rasuullada ilaahay dhagarta ayuu ilaahay dhagraa si mutlaqa looguma sifayn saas aawadee waa sifaatulmuqaabala yidhahdaan culammadu cala sabiili muqaabala ayaa ilaahay loogu sifeeyaa ee si mutlaqa looguma sifeeyo ciddii dhagartuu dhagraa waa sifatu kamaal si mutlaqa haddii cid loogu sifeeyo dhagarta waxay noqonaysaa naqs haddii cid la yidhaha cid walba waa dhagraa oo waa dhagar socotaa dee waa nuqsaan haddii la yidhahdo waxba ma dhagro iyaduna waa nuqsaan haddii cid lagu sifeeyo ciddii aan dhagrin ma dhagro laakiin ciddii dhagartaa waa dhagraa waana kaga badiyaa waa kamaal waa madx waa ammaan marka dhagarta ilaahay lama mid aha dhagarta makhluuqaadka kayfkeeda iyo qaabkeedana yani ma garanayno sa laynoogu sheegay inoogu rumaynayna tashbiihana waa laga nafinaya allah waxa uu yidhi id qaala allahu udkur waxaad xustaa id qaala allaahu goortuu allah yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika waa ku oofsanayaa ay qaabiduka waa ku qabanayaa yacnii waxaan ku qabanayaa waafiyan adoo dhammaystiran jasadan wa ruuxan nafta iyo jidhkuba ay dhan yihiin baan ku qabanayaa ku qaadayaa wa raaficuka waa ku kor ilaya xaggaygaan kuu kor yeelayaa kuu soo korraysiinayaa min addunya adduunyadaan kaa rafcinaya min hayri mowtin dhimasho la'aanteed adaan dhiman wa mutahiruka waa kaa taahirinayaa bimacnaa waa kaa fogaynaya mubciduka waxaan kaa fogaynayaa min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa jaacilu aladiina kuwii waxaan ka yeelayaa ittabacuuka ku raacay ay saddaquu binubuwatika nebinimadaada rumeeyey min almuslimiina wanasaara muslimiin iyo nasaaraba lahaaday fowqa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay korkoodaan ka yeelaya bika adiga kaa gaaloobay wa hum alyahuudu kuwa ka gaaloobayna yahuudda weeye yacluunahum way ka koraynayaan bilxujati waasayf waxay kaga koraynayaan xujada iyo seeftay kaga koraynayaan yacni gacanta iyo markaa waxa weeye daliilkaba waa kaga koraynayaan hadday dood noqoto dooddii waa ka qaalib noqonayaanoo yani xujaday kaga qaalib noqonayaan hadday noqoto yacni seef noqotona gacantana waa kaga qaalib noqonayaan ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame ayaan kuwa ku raacay ka yeelayaa qaar gaalada ka koreeya aan ka yeelaya summa ilaya marjicukum intaa dabadeed xaggaygoo keliyu ahaaday noqodkiinnu fa axkumu baynakum fiima kuntum fiihi takhtalifuun waxaan dhexdiinna kala xukumayaa fiima kuntum fiihi takhtalifuun waxa ahaydeen qaar isku khilaafa min amri iddiin oo umuuraha diinka ah ay isku khilaafteen baan idinkala xukumaya culammadu kan shabaha lagu tuuray way isku khilaafaan kolley oo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxa shabaha lagu tuuray saynu soo sheegnay sheekha markaa mufasirkuna tilmaamay kuwii doonaayey inay dilaan ciise mid ka mida ayaa ekaanshihii ciise lagu tuuray oo wejigiisii loo ekaysiiyey kaasi waa qowl bacdu salaf baana yidhi qowl labaadna waxa uu tilmaamayaa mid xawaariyiintii ka mida ayaa marka waxa weeye markaa lagu tuuray shabaha oo dabeed markaa waxa weeye markaa ciise markaa intuu dooransiiyey oo ku yidhi keebaa markaa jannada igula mac noqonayo oo markaysa markaa yani waxa weeye nimankaasi yani marka ay dili doonaan oo ekaanshahayga lagu tuuraa dabeedna markaysa markaa inanbaa yani markaa yidhi aniga dabeedna markaa saasaa markaa kaa loogu tuuray dabeedna iyagoo moodaya inuu ciise yahay saa ku dileen kiristaan iyo yuhuudba waxay isku waafaqsan yihiin inay yuhuuddu ciise dishay bay isku waafaqsan yihiin ciddii marka waxa weeye dee xawaariyiinta ahaa way garanayeen inaan marka ciise la dilin dee iyagu marka iimaankii ku baaqi ahaa ciise inay raacsan yihiin laakiin kiristaankan dambe ee markaysaga gaaloobay iyagu marka waxay u qabaan in yuhuuddu ciise dishay yacni waxa weeye saasay u qabaan laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay inaanu markaa waxa ciise la dilin wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahum ciisena isagoo nool baa la rafciyo samaawaadka la qabadsiiyey samaduu joogaa weli ma dhiman aakhiru zamaanka inuu soo degayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay oo markuu soo degana uu dajaal dilayo dajaal cawar ayaa markuu soo baxo yacni markaa arlada fasahaadiyo oo uu kharibo yacni markaa dabadeed baa isaga la soo dejinayaa dabeedna markaasaa ciise marka la soo dejiyo ayaa marka waxa weeye markaa yacni dajaal caguhun buu wax ka dayaya mar alla markuu arko waxa weeyaan e, ciise arko ya waa baydadayaa waa baqayaa yacni waxa weeye dabeedna isaga waa cararaya un ciisena siduu u eryanaayo ayuu mursiska ka taagaya yacni saasuu ku dilaya sidaas ayuu ku dilayaa axaadiista ku soo aroortay ciisa bnu maryam aakhiru zamaanka inuu soo degi doono waa axaadiis mutawaatira wakadalika axaadiista sheegaysa dajaal inuu soo bixi doonona iyadana waa axaadiis mutawaatira kullu dalika waa axaadiis mutawaatira weeye waxayna ka mid yihiin labaduba calaamaadka qiyaamadee waaweyn bay ka mid yihiin ya tobanka calaamadoodee waaweyn ayaa dajaal cawar inuu markaa soo baxo oo yimaado oo halkuu ku xidhnaa laga soo furo Eh, iyo in markaa ciisa bnu maryam soo dego dajaal dilo yani markaa labaduba ay ka mid yihiin calaamaadka qiyaamada waaweyn bay ka mid yihiin marka haddaba maxaa looga jeedaa innii mutawafiika innii mutawafiika sida laqbadaba aynu sheegnay aqwaal bay culammadu ka leeyihiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ciisa bnu maryam inaanu dhiman ee uu nool yahay oo isagoo nool la rafciyey axaadiistuna saasay ku soo aroortay axaadiis badan oo mutawatiro ah marka waa la rafciyo waa la kor yeelay bal rafacahu allaahu ilayh allah baa xaggiisa u kor yeelay aayaddan lafteedana waa ku sugantahay wa raaficuka ilay ya waxaa kaloo ku sugan isbaat alculuwi lilaah culuwiga iyo koraynta in allah loo sugaayo waa ku sugantah wa raaficuka ilaya iyo bal rafacahu allaahu ilayh ilayha ay ila allah ya marka waxaa weeye culuwiga ilaahayna daliil bay u tahay aayaddan iyo aayaddaasiba daliil bay u tahay marka ciisa bnu maryam jasadkiisii iyo ruuxdiisii oo isla jirta ayaa la rafciyo oo la kor yeelay oo samaawaadka la korsiiyey samadaanu si ugu sugan yihi oo allah ku caabudaya aakhiru zamaanka la soo dejinayaa yani saas yada wey marka mutawafiika culamada qaar waxay u fasireen ay qaabiduka waafiyan waxaan ku qabanayaa oo ku qaadaya adoo waafi oo dhammaystiran oo jidhka iyo naftu aynay kala hadhanayn ee ay dhan yihiin adigoo dhan baan ku qaadayaa weyi adoo waafi ah jasadan wa ruuxan calaa haada marka la yidhahdo laa ishkaal waayo ciise inaan u dhiman kama hor imanayso yaa dee ma dhimanayo isagoo waafi oo xayi ah oo nool oo jidhkii iyo ruuxdii ay markaa labaduba sidoodii yihiin baa la rafcinaya la kor yeelaya taas waa qowl laa ishkaal qowl labaad wuxuu leeyahay mutawafiika waxaa loo jeedaa muniimuka waa ku seexinayaa oo tawafiga hurdada waa lagu iطlaaqaa hadda ma aragta huwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu yaclamu ma jaraxtum binnahaar yatawafaakum billeyl habeenku idin oofsanaya maxaa loo jeedaa yuniimukum waa idin seexinayaa allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha hurdadu waa nooc tawafia tawafiga dhammayska tiran lihi waa ka geerida tawafiga ka sokeeyaana waa ka hurdada calaa haada waxay noqonaysaa muniimuka waa ku seexinaya oo adoo hurdaan dabeedna ku rafcinaya idan laa ishkaal inuu ciise nool yahay ka hor iman mayso qowlka saddexaad mutawafiika in la yidhahdo waan ku dilayaa ay mumiituka waan ku dilayaa miyayna taa ka dhalanayn ciisa bnu maryam inuu geeriyoodo aanu noolayn waxaa la odhanayaa ka dhalan waayo mutawafiika marka la yidhi haddii baa lagu fasiro tawafigu kii geerida ahaa inuu yahay oo lagu fasiro mumiituka waa ku dilayaa dee kollayba ciise waa la dili doonaa ugu geeriyoon doonaa kullu nafsin daa'iqatu lmowt laakiin wuxuu geeriyoon doonaa akhiru zamaanka markuu soo dego dabadeed ee uu dajaal dilo ee muddo arlada joogo dabadeed markaasuu ilaahay oofsanayaa soo tan laga horraan sheegay haddaama taqdiim iyo taakhiir baa ku sugan waxaa culamada qaar waa yidhahdeen taqdiim iyo taakhiir baa ku sugan laakiin xaajo looma qabo maxaan xaajo loogu qabin waxaan xaajo loogu qabin waawigu tartiib ma faa'iideeyo jamci buu faa'iideeyaa oo yacni marka haddii laba shay waaw la ysugu cadfo kama dhalanayso ka la dambees sheegay inuu dambeeyey ya waid akhadnaa min annabiyiina miisaaqahum wa minka wa min nuuxin dee nebi maxamed waa la horaan sheegay in miisaaqa laga qaaday nuux iyo nebiyadii kale ulcasmigana waa lagu sii cadfay marka waawgu wuxuu faaiideeya mutlaqu ljamci ee tartiib ma faa'iideeyo tartiib ma faa'ideeyo culamada carabiyadana jamaahiiru ahlilcilmi biluga iyaguna waxay sheegeen inaanu tartiib faa'iidaynayn bal bacdigood waxay soo naqliyeen ijmaac ahluluquu isku waafaqsan yahay inaanu tartiib faa'iidaynayn siraafi iyo suhayli iyo ijmac bay ku soo rareen marka laga sheego shaaficiya la yidhahdo tartiib buu faa'iideeyaana culamada qaar waxay dhahan kama sugnaan kama sugna yidhahdeen calaa kulli xaal xataa haddii la hay ijmaac ma aha dee inay jamaahiiru ahlicilmi sidaa qabaan inaanu tartiib faa'iidayn jamaahiiru ahlicilmi bilua inay sidaa qabaan laa ishkaal laa ishkaal calaa kulli xaal ciisa bnu maryam waa nool yahay ma dhiman aakhiru zamaankana waa soo degaya allah waxa uu yidhi faama aladiina kafaruu fa ucadibhum cadaaban shadiida fi dunya walaaakhira fa ama aladiina kuwii miyaa kafaruu gaaloobay fa ucadibuhum waa cadaabaya cadaaban cadaab baan cadaabaya cadaabkaasoo shadiidan daran fi dunya adduunyada gudaheedaan ku cadaabaya walaakhirati aakhiro gudaheedana waa ku cadaabayaan wamaa lahum min naasiriin uma sugnaanin cid u gargaartaa oo cadaabka ka mancido u diidaa uma sugnaan wa ama aladiina kuwii miyaa aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wanunaamsa sameeyey fa yuwafiihim waa u wafaynaya u dhammaystirayaa ilaahay ujuurahum ajaradooda ajaradoodii waafi ah oo dhammaystiran ayuu siinaya wallahu allah laa yuxibu ma jecla aaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay ma jeclo gaalada ma jecla dalika natluhu calayka min alaayaati wadikri alxakiim alamru dalik arrinku kaa weeye natluhu xaalanu akrinayno calayka korkaaga kaasi waa tafsiir an ayaa khabarkii ah alamru baa la qadarayaa mubtadiha natluuhuna waa la xaalayn weji labaad daalika madkuurkaa la soo sheegay isaga mubtade ka dhig natluuhu waa akhrinaynaa calayka korkaagaanu ku akhrinaynaa jumladaa lagu khabrayaa min alaayaati xaaluu aayada ahaaday ama min alaayaati xaaluu aayadaha ka mid ahaaday wadikri iyo xuskii ka mid ahaaday alxakiimi ay ilmuxkami la sugay ina mahala ciisa tusaalaha ciise cind allaahi allah agtiisa ka masali aadam aadam tusaalihiisoo kaleu la mid ahaaday khalaqahu allah waa abuuray aadam masalkaa la fasirayaa culamada qaarna xaal bay ka dhigayaan culamada qaarna waxay yidhaahdeen wa tafsiir lilmasal waa jumla markaa waxaa fasiraysa masalku siduu yahay khalaqahu ilaahay waa abuuray aadam min turaabin camuud buu ka abuuray ciid uma qaala lahu intaa dabadeed allah wuxuu ku yidhi yani marka aadam bimacnaa jasadkii aadam kun yani ahaw yani noqo ay basharan bini aadam noqo fayakuunu ay fa huwa yakuunu ay fakaana basharan bini aadam buu noqday mudaaric baa lagu keenay waxaa se looga jeedaa macno maadi inuu u dhacaayo oo xikaayat alxaali ayaa siiqo markaysaga markaa mudaaric lagu xikaayooday kaannahu hadda dhacayo kale uu yahay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk